banka tuuladaa ka koreeya xoolaha xoolaha noo daaqaan ma u diidi karna karnaa ninkii beeraan ka samaysanaa yidhaahda dhulku waxaa weeye ardulmawaat waan soo maray man axyaa ah, ardan maytatan weeye hadduu sibqa sharciya u nooleeyo dhulkuna bannaan aan cidi lahayn tahay cidina uma diidi karta sharcan laakiin waxaa markaa waliyulamri iyo maamul islaami hadduu jira loo ogolaanayaa wixii maslaxad guud ay u xayiraan ba iyagu diidi karaan laakiin shaksiyaadku waxba isma diidi karaan cunug dhumay oo aan anigu hayo dadkii dhalayna ay ii yimaadaan d n a ma ku xujayn karaa si aan u xaqiijiyo maya waxaan soo marnay hadday wiilkii sheegtaan ay gartaan isaguna dadka dadkaygii weeye uu kuleeyaho garanayo keliya ka qaadun cadaynaya e, damiin hadaad shaki yar qabto inay iyagu dhaleeno wixii ka yimaado hadhow mas-uuliyaddiisa ay qaadayaan dn laakiin waxaad kharashkaasoo dhan u geliso dee xoolahaaba la qaatay wiil qaadan mayside hadhowna reerkoodii markuu weynaada uu iskaadiya maxaa dhibkaa kugu wata haddii la furo gabadha iyadoo aan lala aqalgelin ma leedahay noqonaysaa cidabax maya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidati tactaduunaha famaticuuhuna wasarixuuhuna saraaxan jamiila wax ciddaa ah male gabarheena ninkiisarag haddii la furo aabbahay qabrigiisa astaan ama calaamad ma u samaysan karaa calaamadu haddaynan dhismo ahayn wax kor u baxsanna ahayn oo dhagax iyo wax lagu garto ay tahay dhib ma laha cusmaan ibnu madcuun qabrigiisii buu nebigu ala salaam dhagaxii saara atacarafu bihi calaa qabri akhii aan ku gartee waxaan ku weydiiyey lixda beri oo shawaalka iga ma wada gudi karaa qalle iyo shawaalka maya fiiri qadaha waxuusan kaaga gudaynin horta niyadu waa mukhtalifa lixda shawaalkaana niyadoodu waa naafila iyo sunna qaduhuna niyadiisu fariida weeye waxaa labaad qadiyadda xadiidku tilmaamay soddonka ramadaan toban bilood u dhigantahay alxasanatu bicashri amhaaliha lixdan biloodna lixdan beri u dhigan oo labadii bilooda ka siyaami dahri sanadkao dhan nin soomaal lamid tahay la yidhi haddiiba lix ka mida ah ramadaankii aadan soomin labadii bilood weli way dhiman tahay oo naaqis wey oo lixdan beri qada aad ku buuxiso xoolaha cidlada laga helay haddii ay sako gooyaan sakada ma laga bixinayaa maya ninkii xoolaha lahaa ee ka maqnaana sako laguma laha ilaahu helo adiguna xoolo ammaano oo dad u haysa weeyoo maal yaalla ama xoolahaaga ku dhex jira sako laga bixin maayo xoolaha waaya adigu malihin ninkii lahaana ma ogo meli jiraan ma oga anoon sutro haysan anoon sutro aysan ii oolin dadka ma iska difaaci karaa maya qofku sutradiisa qofkii ka hormaraya uu iska celin karaa haddaadan sutro lahayn in lagu hormaro ma fiicna laakiin xaq uma lihi dadka inaad xamibto haddaad doonayso wax inaad iska celiso sutro samayso amarka sharciga fuli sheekh sida dhaxalka loo kala xigo ma loo kala xigaa nikaaxa soo labad iyo minhaaj lama hor ordo way noo iman doontaa masalada kitaabu nikaax baaban dheerayn oo hal cashir keliya insha allahu tacaala kaa xigee waxba minhaajka hor ordin ka waran haddii anoo dukaan leh qof ii dhiibto lacag haddana aan qof la diri la diriro haddana la jabsado la jabsado ma anaa la iga rabaa waxaan u qaatay dadkii aan la diriray baa argoosi u jabsaday saas miyaa macnaheedu qadiyadda argoosiga ay u jabsadeen dembigeeda iyagaa iskale adoo haddaad xoolaha meeshiiad xoolahaaga ku xifdiyeysay ku xifiday dad baan colahayn oo soo duuloo meesha jabsaday waxba dan kugu raaci maaya laakiin hal mar buu wax ku raacay haddaad ogeydin lagu soo socdo oo meesha la jabsan rabo ood isaga daysay waa dayacday xoolahana waa lagugu leeyahay mushaharkayga waxaa la ii dhigaa bangi ribo ku shaqeeya mana awoodo inaan dhaho lacagtayda toos ii siiya oo bangiga ha iga dhigina maxaan yeelaa damaba awoodaa tii walaa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa un sow maaha marka la dhigaba haddaad ka qaadan karto iyana kuwa gaarin wakti ay ribo dhashee marka xagga lagaga soo shubo adiguna xagga kala bax wasaa arrintana waa dhici kartaayo wadamada qaarkood hay-adaha iyo dowladuhu xeerkooda waxaa ka mida qof shaqo wanaagsan oo nadiifa ah qabta inaan lacag kaashaba la siin in akownkeensa lagugu soo shuba la yidhaahdo banki islaami oo nadiifan ah inaad weydaan dhici karta marka markii waxaa lagaa rabaa haddii aad meelaad ku xafidato ama aad uba baahan tahay aad haysato ama meelaad ku xafidaad haysa ama ad u baahan tahay ha ku geyna ku gaarin inay ku shaqeeyaanoo ay ribo dhasho haddii ay ka dhacdana dee wixii ribadii fuushe la samayn jiray unbaad samayn waxaan ka shaqaysannaa dhul gaalo waxaan gadno waxaa ka mid ah sonkorta gaduudan gaduudka ah iyo lebitada lebitada maxaa la ihahdaa waxay ku xihan tahay intaad ka ogtahay sida loo isticmaalayo sonkorta guduudan meelaha qaarkood badanaa khamrigaa loo isticmaalo qamiirkanna waxay yidhaahdeen meelaha qaarkood oo waddankan aan joogna ka mida waxa ugu badanee gata waa qolyada khamriga khamiiriya haddaad og tahay dadkan kaa gadanaya iyo alaabtana dadka aad u keenaysa suuqu inta ugu badan in waxun loo isticmaalayo keenisteeda gadisteeda midna ma banaana waa qisadii la dhihi jiray cinabka in laga gada minman yatakhiduhu khamran oo wasiila ila alxaraami weeye walaa tacaawanu cala alismi walcudwaani baa ku qaban haweeney ayaa ninkeedii ka soo carootay wiil yar oo ay dhashayna way soo qaadatay dhexda markay marayso ayay wiilkii geed ku xidhay ayadoo ninka ku xumaynaysa wiilka hadduu waraabe cuno ama uu dhinto qoftaas maxay mudan tahay magtii baa lagu leeyahay ilmaha magtiisii taa keliya ma ahane ilmuhu hadduu yar yahay safar dheerna ay la gasho oon iyo gaajo u dhintana iyadaa magtiisa lagu leeyahay waayo dulmiyo tacadi bay ula safartay biduuni idni waalidihii khatartan ay u gelisay laba saddex su-aalooda dheerdheer baan kusoo gabagabeynaynaa sheekh way badatay nagada baasho aad bay u fara badan qofkan afsoomaa sheeko dheer buu soo qoray wuxuu yidhi ka waran haddii aan helo lacag baadi ah kadibna aan baafiyo sanad markaas aan waaye qofkii lahayd haddii aan ku shaqaysto oo faa'iido badan ay dhasho kadibna qofkii lahaa muddo laba sano kabacdi aan arko muxuu xaq u leeyahay faa'iidada asaga miyaa leh mise anigaa leh faa'iidada adigaa iska leh xoolahana damaan iyo damaanadaaday galeen oo xoolaha hadday wada khasaari lahaayeen xaataa isagu yimaada xoolihiisii uu kugu lahaan lahaa alcunmu bilqurmi weeye faa'iidadiisagu waxba kuma leh gabar muslimad ah ayaa heshay cunug bannaanka lagu soo tuuray kadibna way nuujisay sidaas ayayna ku korsatay wiilkaas dhaxalkiisa ma leedahay haddii ay uu xoolo yeesho kadibna uu dhinto ayadana ma dhaxli kara kartaa hadday dhimato ma dhaxli karaa iska hadday dhimato masalada isagu ma dhaxli karaayo ma dhaxli karto masalo weeye culammada dhexdooda muran ka taagan yahay ilmaha laqiidka ee banaanka laga heleen aabbiya abtir loo aqoonin ma ciddii korisay baa iska leh kamaa qaala cumaru radia allahu canhu wa sida eh, asxaabu musanafaadka cabdirasaaq iyo iyo keyrkood ay ka soo guriyeen ibnu abi shayba ibnulqayimna tahdiibu sunan abi daawuud uu aada ugu difaacayo riwaayo sanadkeeda dacfi ku jiro min xadiii waasilata min alasqac laga warinayo markuu ka hadlayo uu aada u difaacayo laakiin jamaahiiru ahlilcilmi siday u badan yihiin taa wax laguma dhaxlee baytulmaalkaa iska leh haddii baytulmaal jira hadduuna jirinna iyadaa xoolihii dhaxaloo dad ugu xigtoo qaadan qof ayaan badeeco dubay ugu dirsaday alaabtii ayuu ii soo gaday kadibna wuxuu usoo dhiibay ajansi qofkii markuu yimid wuxuu igu wareejiyey rasiidyadii alaabta uu ii soo gaday waana ka qortay alaabtii markay timid ayaan wax ka waayey shirkaddii alaabta soo rartay waxay i tuseen inta aan leeyahay kadibna waxaan waxaan ka wa ka waayey oo shirkaddii ayaa wax ka maqan yihiin waxayna leeyihiin waxaa laga yaabaa alaabtan inaan xafiiskeenna la keenin ee ka raadsada meeshii aad ka soo gadadgadteen gadateen meeshii laga soo gadayna alaabtii waa laga laga soo qaaday ee layaa lagu leeyahay alaabtaas keliya ninkii alaabta soo raray iyo shirkadiibay ka dhaxaysaa isagu cadayn haduu keeno alaabta aynugu dhiibayna de iyagaa laga rabaa hadduu cadayn keeni waaye ugu dhiibay iyaguna inkiraanna isagaa xoolihii gacantiisa ugu dambaysoo laga rabaa oo waa inuu cadayn keenaa xoolihii inuu wareejiyey wixii intaa faahfaahsan waa qadiyad laba qof ishayaane labada xujo markii laydin dhegaystuun baa si gaara laydin kala xukumi karaa qofkan laba su-aalood baan qabaa haddii haweeney ay dhasho caruur badan laakiin uu ku jiro caruurtaas mid ay iyada dhashay laakiin uusan dhalin ninkaas ninka ilmahaas oo iyadana ay og tahay waxaan ula jeedaa waxay ku dhashay gogoldhaaf kadibna wuu geeriyooday ninkeedii canugaas ilmaha dhaxalka ma la leeyahay maya nabiga alai slam arrinta aad buu uga digayo qof ilaahay rumaysan reernimaan ahayn yaynan ku dhex ma u sheegaysaa ilmaheeda kale inuusan la dhalanin waa waajib diineed inay u sheegto inuusan la dhalinoo hooyo keliya la wadaago maxaase la gudboon haweenaydaas falkaas ka dhacay dana wixii caddaysaa u la gudboon maadaama xuquuq iyo dad walaaltinimadood iyo miiraas iyo nasab iyo abtir ka dhalanayo hadhowna axkaam sharci oo badan ay ku tacalluqayso inay sheegtahay waa waajib haddaan waxba dhalanin isqarso ilaahayna dembidhaaf weydiisaan dhehi lahayn haddii ilmo aan dariiq ka helo oo aan barbaariyo ma dhihi karaa wuxuu dhaxalka wuxuu dhaxalka la wadaagayaa ilmahayga maya dhaxal lama wadaagi karo dhaxalku sifa sifa sharcigaa lagu helaa nuujinta iyo barbaarintu dhaxal laguma yeesho mise waajib ayay ku tahay ilmahayga in wax ka siiyaan dhaxalka dhaxalka waajib guud ahaan kuma aha laakiin sibaa xoolaha in wax laga siiya laga yaaba inuu xaq u yeesho uu noqdo waidaa xadara alqismata ulilqurbaa walyataamaa walmasaakiinu farsuquuhu min war wuxuun siiyo masaakiinta meesha timid ishoodu idinku dhicine iska sii jeediyadaas inuu soo galuunbaa laga yaabaa nin ayaa wiilashiisii geel dhaceen kadib ergo ayaa laga soo loogu yimid deetana wuxuu yidhi shuqul kumalihi nimankaasi waa aabbe nimankaasi waa nimankaasi waa aabbihiiye calaa kulli xaal ninkoo sharcan haddaad rabtaan laba weji weeye hadday dadku qaangaar mukalafiina yihiin walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wey qof walba mas-uuliyadiisa wuxuu sameeyey isagaa iska leh haddii laakiin mid baa waajibka a ah labaad haddii uu kaalin ka geysan karo inuu dadkaa muslimkaa ah xoolahooda qaraabadiisa dulmi ay ku dhaceen uga soo celiyaay watacaawanuu cala albiri wataqwa weeyo muslimka in loo gargaaro unsur akaaka aaliman bay noqonayaan o madluumanoo madluumiin wey inuu gargaara waajib guud ay ku leeyihin weye salaamu calaykum buu yidhi hadda ka hore waxaan ahaa mooryaan geela dhacda haddana waan iska daayey maxaa ila gudboon waa la yaqaanaa waan kula gudboon waa lagu yaqaanaa waxay dhaheen waa laguu sheegi sooma lagaa qarin maayo kow towbadu waa kugu waajib laba xoolihii aad dhacday wixii aad garanayso qadarkoodiiyo dadkaad ka dhacday inaad dan dhowdaa lagugu leeyahay qadarkaad dhacday iyo dadkaad ka dhacday waxaad garanayso dandhow baa lagugu leeyahay waxaad garanaysa laakiin dadkii aadan garanayninna xoolihii inaad bixisood u sadaqaysaa lagugu leeyahay hadday soo baxaanna maalinu aad dan dhowdo waa nin xoolo dhacay baad ahayde warshad xoolaha qasha ayaa waxay wax ka ku gowracdaa gowracaan mindi magaca allah ku qoran yahay ma la cuni karaa xoolahaas magaca allahse ihaano miyay ku noqonaysaa horta mindida dhiiggu marayo magacii ilaahay oo dhiig la marinaya soomaha cinda jamhuur ahlicilm waa nijaas bay dhaheen inta kalena min alawsaakh inuu yahay bay qireen mindida ku qoran yahay bisin alle iyo halkaa warshada korkeeda meeshuu marayu ku qoran yahay iyo cajalad baa shidanoo bismillaahi leh iyo bisin ah ku xalaaleeya ma noqoto markii la gowracayo bisinka u qabtaa la yidhi bisinku qof ahal u ah inuu qabtuu ku asaxaa cajaladu horta sideedaba muslima mise kristan sideedaba hadduu qof waania ah bismilaahi dhaho xooluu xalaal ma noqdaan qof waania ah. ama qof murtada ah hadduu bismilaahi dhahaa ma qabtaan adigu mindidan iyo cajaradda maxukmulmuslim iyo kitaabi baad siisay ilan iyadaa bismilaahi tiriye war waxaa bisin ma noqdaane waxaad miskiinnimada intaa iska daysaan xalaasha noota rasmiga raadsada kolba qolan waxaan u malaynayaa galbeedka iyo meelahaas inayna ka dheerayn sheekh kambani aan dhowr sano u shaqaynayay lacag ay dhowrkaa sano darteed ii siiyeen ma qaadan karaa yacni waa waxa la dhaho sanwis hadday ku siiyaan lacagta ay ku siiyaan hadday tahay hadiyada ay kuu garteen ama waxay shaqaalahooda siiyeen ama xeer shaqadooda ku jirtay way bannaan tahay dhibaato ma laha laakiin hadday tahay dee lacag uu nimankii shaqaalaha ahaa iyo wax lagugu laaluushayo waxyaabaha qaarkood qarinaya ay ku lamaan tahay inaadan qaadan karin baan filayaa gabadh aan soo korsaday ma guursan karaa ha haddii aada soo korsatay oo baaburidaac iyo waxba dhex marin taxriimkana uusan musaaharo iyo nasab midna ku imanin de waad guursan kartaa maxaa diidaya xaaskayga haddii aan hal dalaaq ku furo oo aan shan sano kala maqnaano ma ku laaban karaa haa laakiin meer cusub baad samaynaysaan caqdi cusuboo walaayadeedii aada raadsan weeye kadibna meher cusuboo baad siin oon kii hore ahayn laba dalqadoodna waad isku qabaysaanoo miduu horey idinka tagtay dhaxalka walaalaha ma lakala ma la kala qaadaa sida laba bahood masalada aan ka soo hadalay sooma kii isku bahda ahaa inay iskala xigaan waan ka soo hadalay masalada kitaabka waan ku soo marnay waa labada su-aaleeda ugu waraqada ugu dambaysa idinkoo raalli ah janaabo ayaa igu dhacday biyahana waan ka baqay haddaan booraysana booraysanayo qaabkeen u booraystaa haddaan booraysto salaada ma soo celinayaa inaan qubaysto miyaa layga rabaa waa saddex su-aalood seed u booraysanaysaa wax ciid labaad raadinoo labadan cumaacumood iyo wejigaad marin kaad rabto horeysii calaa calaya dhabarkani isku xo hadaad rabto kitaabu tayamum baan kaga soo hadalay salaada ma soo celinayaa maya biyihii haddaad ka baqdo oo cudurdaar leedahay salaadaad soo celin maysi qabays ma layga rabaa haa marka ugu horeysay biyo inaad ku qabaysato kuu suura gasho xadiidka abidar baad mariyo falyataqi illaaha walyumisa bishratahu jirkiisa biyaha ha mariyaad noqon waxaad horay u sheegtay wadaadow in dhiciska boqol iyo labaatan beri dhaafin ama ka yar la soo ridi karo arintaas fasiraad asintaa fasiraado buuq baa ku yi ku yimid sida inay albaab qiil u furto hablo badan si qaldan ama fudud u qaataan marka waxaad noo mar kale noo iftiimisaa masaladaas soo maaha masaladaa waxaa ihi laba shardi bay ku banaan tahay cinda jamcin kabiiri min alfuqaha masale cusubna maaha kow waa labadii isqabaynay raalli isaga yihiin annagu ilmo xaaraanahiyo qof wuxuu raba samaynaya kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waa qof xuduud shareece iyo diini ay xirta wey ilmahani kow waa inuusan xaddii naf lagu afuufi lahaayee naf la goynaya gaarin shardiga labaadi waa inay xaq labada isqaba ka dhaxeeyo weeye labadaba raalli ka noqdaan culamada qaybo ka mida ah waxay ku dareen waa inay jirto sabab muctabaroo maslaxo la taaban karoo falkan loo samaynayo laakiin intaan arkay fuqahada badankood shardigaas kalama xiraan labadaa haddii la helo mutuunta mukhtasaraadka fiqhigaa bay ku wada qoran tahay mukhtasaraadka fiqhigaa ee raggii hore mutaqadimiinta lahayn in badan oo kamid ay ku qoran tahay hadday dadku haddaba u baahdaan labadaas shardi bay fuqaha badan ku xireen banaanaanshaheeda intaasad waxaan idhi dad baa si xun u qaadanaya de dadka inta haddaba sooma ogdiin isbitaaladii ilmaha la tuuraya inay dhakhaatiirtii ka dacwoonayaan gaar ahaan ilmaha sharci darada ee dariiqiyo suuqa madow ku yimid isbitaalladana lala taagan yahay la daadinaya dhakhaatiirtii cabaad inuu ka dhamaayo sooma ogdiin taasi waa wax iska taaganoo qofka yaa la kacabsigii wey laakiin waxaan ka hadlayaa laba is-og oo ilmahan wada dhalay oo ilmahan biyahoodii wada yahay oo iyagu dantooda raalli u arkay sababo badan baa keeni karaoo sharcan muctabara hooyada xanuunkeedaa keeni kara hooyada way xanuunsan kartaa qaacido sharciga waxaa jira soomaalida maamahaeeda masaladan waafaqsan waxay dhaheen midho gunti ku jira ku geed saaran looma daadiyo midhaha guntiga ku jira waa hooyadan caafimaadka iyo nolosheeda ka geed saaranna waa ilmahan wuxuu noqon doonay inuu dhalan doonay dhima doonaa war loo haynin saa darteed irtikaabu akhafi dararayn way noqotaa hooyada si loo badbaadiye caafimaadkeeda iyo nolosheeda in la yihaahda ilmahan hala tuuro way keeni kartaa fuqahada qaarna waxyaabo kale bay ku dareenoo hadda haddaan taabto waxaad sheegayseen baan ka yaabinaa tira haddana wax qeyl kali wadaadkii bixiye tii horeba la qaatee mid ka daran buu ku dara inay dhahaan masaa'ilka fiqiga iyo cilmigaana mararka qaarkood markay mafsado ka badan ka dhalanayso ka aamuskay kaga fiican tahay oo nabigu mucaad markuu xadiidka u sheegay waa kii ku yihi laa tukbir innaasa fayatakilu way tala saaranayaane ha u sheegin marka cilmiga qaar ka mida ah, fii zaman mucayan waa la qarin karaaye qaybaha kale kuwa la qarinayaa isaga dari oo hadda sii gudageli maayo sheegi maayo subxaanaka allah bxamdika ashhad an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wasalama calaa rasuulihi lamiini wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi diin ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabu alfaraa'id iyo dhaxalka iyo sida loo kala leeyahay waxaanan soo sheegnay dadka dhaxal kale inay laba qaybood yihiin qayb la yidhahdo asxaabu ulfuruud oo qadar go-an leh iyo qayb casabaad la yidhaahdo waryagu wax go-an iyo qadar go-an aan lahayn sida badan oo hadba intii u soo harta ama dad la qaybsada ama keligood qaata qaabka wuxuu cashirkanu ka bilaabanayaa marka uu yihi faslun ay fi lfuruudi almuqadara dadka waxa go-an sharcigu u jaangooyey ee wax go-an oo qadaran qaadanaya haddaba dadkii waxa go-an ee qadaran qaadanayey ba waxaa halkan inshaa allahu tacaala uu ku sheegi doonaa inta ugu muhiimsan ama ay nusuusta kitaabka iyo sunnadu sheegeen wuxuu yidhi walfuruudu waxyaabaha qadaran almadkuuratu la sheegay fii kitaabillaahi tacaala kitaabka qur-aanka lagu sheegay sittatun lix weey waana lixdaasoo gadaal wax ziyaado oo toddobaad kagama soo darmanin annisfu dad nus qaata xoolaha meydkii ka dhintay nuskood xaqu leh waarubucu dad afar meelood meel xaqu leh wathumunu dad thumun iyo sideed meelood meel xaqu leh wathuluhaani dad saddex meelood laba xaqu leh wathulusu dad saddex meelood meel xaqu leh iyo wasudusu dad lix meelood meel leh lixdaas bay dadku qadarka go-an lihii wax ku dhaxlaan waxaynan isugu jiraan dad xaalado kala duwan yeesha oo marna intan yeesha mar hadday xaaladdu sidaa tahay iyo hadba dadka jooga ku xihan iyo dad meeshooda aan dhaafin iyagu oo halkoodaa wixii loo qadaray uun goortay wax go-an yeeshaan intoodaa un qaata haddaba dadku markay xoolaha dhexlayaan waxaa ka horeeya in saddex arimood marka hore meel la saaro intaan dhexalka la gaarin qofku hadduu dhinto oo xoolo ka tago saddex arimood baa ugu horeeya marka u horeysa aaskiisa iyo qabanqaabada aaskiisa kharashka ku baxay baa marka koobaad ee ugu horeysa laga bixinayaa haddaba xoolihii markii kharashka aaska hadday qabrigu lacag yahay hadduu dhaqitaanku lacag yahay haddii gaadiidka lagu qaadaya lacag yahay wixii kharash ah ee ku baxaya aaskiisa baa marka koowaad la goynayaa xoolaha inta soo hartay marka labaad waxaa laga bixinayaa daymaha lagu leeyahay wixii dayna ay dad ku lahaayeen baa marka labaad la bixinayaa marka saddexaad xoolihii haddii uu qofkii dardaarmay waxyaabo wasiya dardaaran sida fasalka dambe inoogu iman doonta uu sameeyey waa intii uu dardaarmay ama ogolaanshaha dadka dhaxalka leh ku xirnaato amaba isaga isagu xaqa uu ku leeyahay oo uludka saddex meelood meel uu dardaarmay ha noqotee qeybta saddexaad ee la bixinaya waa dardaarankii wixii uu xaq u yeeshay meydku in la bixiyo oo faahfaahintiisu insha allahu tacaala inoo iman doonto intaa wixii ka dambeeya baa sida loo dhaxlayaayo qofkii musli intaa baaqiga kharashkii aaska dayntii iyo dardaarankii marka laga reebo buu nus yeelanayaa waxa soo haray buu waxa soo haray ulu yeelanayaa sudus yeelanayaa ruuc iyo umniya yeelanayaa ilaa aakhirihi fanisfu haddaba nisku fardu khamsatin shan qaybood oo dadka ka a wax u qadaranayo wax ku dhexlaan weeye waxaa ilaahay u qadaray qur-aankana lagu sheegay shan inay wax ku dhexlaan midka koowaadi albintu gabadh uu meydku dhalay weeye halka caruurtuu dhalay ka hadlahayene fain kaanat waaxidatan hadday hal gabara keliya meydku uu ka tegey falha nisfu haddaba gabadh meyd ka tegey saddex xaala mid bay yeelataa inay noqoto lidakari milu xadi lunhayayni oo wiil walaalkeeda joogo taasi waa dhaxalka wiilkiiba laba gabdhood buu dhigmaayo hadda inta wiil iyo gabdhood ay yihiin baa saa loo xisaabi xaaladda labaada yeelato waa inay laba gabdhood iyo ka badan yihiinoo ulusayn bay ulusaan bay tagtaa xaaladda saddexaad waa hal keli uu ka tagay meydku wuxuu isagu dharay ama caruuru awowiyay ha jiraan ama yaanay jirin wuxuu meydku dhalay ee ka tegay caruuraba hadday hal gabadh keliya tahay fa in kaanat waaxidatan hal mid gabadh keliya uu dhalay haddii ay tahay falaha nisf laba meelood meel bay xoolaha leedahay inta kale laakiin iyadoo shaqo kuma laha nisfu fardu khamsatin midda koobaad albintu wey gabadhii meydkuuu dhalay bishari inay iyada keligeed waxuu dhalay ee ka tegay tahay wuxuu dhalee uu ka tegay inay iyada keligeed halkaa gabar keliya noqoto wey oo aayaddu tiri fain kaanat waaxidatan falaha nisfu nus bay leedahay laba meelood meel nuska soo harayaa qaadanaya de casabaad haddii la heliyo famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar wey alxiqu lfaraaida biahliha waxyaabaha sharcigu qordeeyee jaangooyey dadkii lahaa siiya wixii ka soo hara dadkaa markay qaataanna casabada raggee ugu dhow baa iska leh wa bintulibni wiilkiisu gabadhi uu dhalay meydku haddii aynan jirin gabaruu dhalay iyo wuxuu dhalay midna hal gabaroo awow aabba uu yahay buu ka tegey iyadaa qaadanaysa oo dhaxalkii niska booskii gabadhay geli masaladaana waa masalo lagu ijmaacayo markii la yidhi awlaaddiinna iyo caruurtiinna laleeyahay daahirka cumuumka kuwaad adu dhashay iyo kuway sii dhaleenba way soo galayaan bay culimmadu yidhaahdeen waxaa kaloo u daliishadeen in inoo iman doonta nabigeenna ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam gabaruu meydku dhalay iyo gabaruu awow aabba u yahay hadday yimaadaan ha kala badsadaan laakiin sidii laba gabdhoodoo uu dhalay waxay qaadan lahaayeen bay isku qaadanayaan wayse kala badsanayaan soo arki doona insha allahu tacaala oo min alabi waalummi aabbiyo hooyaba ay wadaagaan waxaa kale walukhtu walaal oo min alabi aabba keliya ay wadaagaan midka hadduu dhinto oo wuxuu dhalay iyo aabbihii iyo midna aanu ka tegin hal gabaroo walaashii uu ka tegey ama aabbiyo hooyay wadaagaan ama aabbo keliyay wadaagaan intaan sheegna marka laga saaro nus bay xoolaha leedahay waxaana lagu fasiray culimmadu mufasiriintu ay isku raacsan yihiin markii walaalaha qur-aanku ka hadlaya laba jeer buu ka hadlay midna waa dadkay aabbo wadaagaan ama hooyaha u dheeraato inay wadaagaan ama yaanay wadaagin midna waa midkay hooye keliya wadaagaan walidaalika markii la in imruun halaka laysa lahu waladun waxba ma dhalin walahu akun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarag wuxuu ka tagaa nus yeelanaysaa haddaba gabadhii walaashayda keligeed ahayd waxay gelaysaa booskii hal gabadh keliyaadoo dhalay ama hal gabadood awow u tahay joogto halkaa waa afar shantii afartaa waa dumar laba faraca iyo laba xawaashi oo walaalo ah waxaa intaa saddexaya wazawju ninkii haweenta dhimatay qabay idaa lam yakun macahu hadduuna la jirin waladun ilma ay haweentu dhashay hadday qof haweenihii dhimato oo ninkeedii oo xarig iyo xilo ay soo ahaayeen uu joogo wax caruuray dhashoy ka tagtay wiil iyo gabarh toona aanay jirin xoolahay ka tagtay nis buu leeyahay walakum niصfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun xaasaskiinu wixii ay ka dhintaan ee xoolaah nus baad leedihiin haddii aanay ilmo iyo caruur ka tegin ilmo ay iyadu dhashay haddayna ka tegin wey ama adiga ha kuu dhasho ama nin kale ha u dhasho muhiimaddu waa ilmo uu meydkan hooyadii dhashay hadduunan jirin wey ilmahaasi ama si saxa ku dhasho ama si qalad ha ah ku dhasho ilmihii ay dhashay haddii uu joogo wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ama hal mid ha noqdo ama ha tiro bataan ilmo ay dhashayba mar haddii uu joogo malihid nus laakiin haddii ilmo ay dhashay uu joogo nus baad leedahay waxaad nus lagu leedahay waxaa ka mid ah haddii ninku meherkii weli uusan bixinin nus isagaa yeeshayee nuskii kale bixintiisaa lagu leeyahay haddii haweentii dad gacantii ay ku dhimato oo mag laga qaadanayo magta nus buu leeyahay ilaa an yakuuna qaatilan isaguba inuu dilay maane qaatilku waxma dhaxla soomada soo marin gacantiisaba hadday u dhimato isagaa magtii laga rabaaye magti isagu waxba kuma laha shantaasi waxay dhaxlaan nus bay dhaxlaan laakiin shuruuddaasay ku dhaxlaan ninku wuxuu ku dhaxlaa haweenta dhimatee xaaskiisa ahayd wax ilmo oy dhashay inuusan noolayn waxaa lamida ilma ay sii dhashayna inaanu noolayn gabadha walaasha ah aabba keliya ha noqoto ama labadaba aabbiyo hooye ha noqoto inaan wax walaala iyo waxuu dhalay iyo aabba ka xijaaba midna aanay jirin baa shardi ah markay gabadhu dhalay qaadanayso waa wax kaloo meydku dhalay oo uu ka tegay inuusan jirin wey iyada aan ahayn oo rag iyo dumar midna ah tu awowgu u yahay aabbana waa sidoo kaleeto warubucu rubuca afar meelood meel ahna fardu nayni laba waxu qadaran weeye waa labada isqabo nin iyo xaaskii unbaa rubuc kala qaata azawju ninkaa dhaxla rubuc buu leeyahay maca alwaladi haddii ilma ay dhashay haweentii aw waladilibni ama ilma ay ayeeye u tahay ilmaheedu sii dhaleen hadday jiraan oo wiilkeedu sii dhalay caruur wiilkeedu dhalay hadday joogaan ama iyadu ay dhashay duqii niskii odaygii waa laga soo riixay oo waxaa la keenay rubuc afar meelood meel boqolkiiba konton buu lahaaye hadda boqolkiiba labaatan iyo shan buu yimid fain kaana lahunna waladun falakum rubucu mimaa tarakna min bacdi wasiyati rubuc afar meelood meel baad leedihiin markii wixii hore laga saaro hadda iyadu ilma ay dhashay ama wiilasheedu ilma ay dhaleen haddii ay ka tagtay intaasaad leedahay wahuwa fardu zawjati sidoo kaleeta haweentiina waxu qadaran weeye hal mid hadday tahay iyo wazawjaati hadday haween badan yihiinba maca cadami اlwaladi haddii aanu ilmo jirin ninkii dhalay aw waladilibni ama wiilashiisu waxay dhaleen ayna jirin haddii waxa dhintay ninkii yahay oy xaaskiisii nooshahoy dhaxlayso haddii uusan wax caruura oo uu dhalay iyo caruur wiilashiisu waxay dhaleen uusan ka tegin iyadu boqolkiiba labaatan iyo shan ama rubculmaal bay leedahay markii saddexdii horeen sheegnay laga gooyo walahunna arubucu mimaa taraktum in lam yakun lakum waladun haddaydan caruur lahayn afar meelood meel xoolaha iyadaa leh ama magti ha noqoto ama maal kale uu milki adigu ulahaa ha noqotee wathumunu sideed meelood meelna hadda waxaad soo martay labadii isqabay hadday xaasku dhimato ninku ama nus buu leeyahay haddayna caruur ka tegin ama rubuc buu leeyahay hadday caruur ka tagto haddiise ninku uu dhinto haddii uu ninkii dhinto haddii aanay caruur ka tegin haddii aanu caruur ka tegin rubuc bay leedahay su-aasha dhiman waxaa weeye hadduu caruur ka tagana sideed meelood meel bay leedahay wathumunu fardu zawjati waazawjaati halkii haweentahayn ama ka badan ninka uu ka tegey weeye maca alwaladi haddii uu caruur ka tegay oo la joogaan oo waladin ibni aan wiilashiisu waxay dhaleen fain kaana lakum waladun falahunna humunu mimaa taraktum halkan waxaa lagu yihi azawjatu waazawjaat hal mid hadday tahayna keligeed baa qaadan hadday laba saddex afar yihiinna rubuca ama umunkaa unbay qaybsan hadday intay leeyihiin bay ku qaybsanayaan fardiga afraad ama waxaan leeyahay ha afraad wauluthaani saddex meelood laba dadka qaatana fardu arbacatin afar baa loo qoondeeyoo loo qadaray afartan soo uruuriyo afartii niska qaadan jirta ee dumarka ahayd markay keli keli yihiin hadday labalaba iyo ka badan noqdaan saddex meelood laba ay qaadanayaan saddex meelood laba hadday laba gabdhoodoo keliya u dhalay uu ka tago hadday laba gabdhoodoo keliyao awow aabbo u yahay uu ka tago hadduu laba walaalo oo shaqiiq oo abiyi hooyo wadaagan ka tago hadduu laba aabbo keliya ay wadaagan ka tago hal hal marka ay yihiin ay keligood yihiin nus bay qaadan jireen hadday mid labaad ama saddexaad ama afraad ku soo darmatana uluteyn bay qaadanayaano waxaa la siin saddex meelood marka loo dhigo baa laba iyaga la siin walidaalika subxana wa taala subxana wa taala hadduu caruurta la dhalay markuu ka sheekeynaya caruurta laydiin dardaarmay wuxuu ihi fain kunna nisaaan fowqa tnatayni caruurtiinu waxaad dhashay ama sulbi ha ahaadaan ama banaatil fain kunna nisaaan hadday haween yihiin waxaada maydku ka tegey fowqa laba ka badan falahunna waxay leeyihiin uluaa maa tarak wuxuu ka tegey saddex meelood labaa la siinayaa halkan qur-aankiiyo maaragtaan dhaqan soomaaligii gabdhaha la dhexli jiray gablankuu noqon jiray ninku xoolaha adeer iyo walaalu iska dariirsan jireen gabdhihiina meel cidlaa lagaga dhaqaaqi jiray gabdhihii hadday laba ka badan yihiin haddaba qur-aanka hadaad u fiirsato mar waxaa la yidhi mid keliya hadday tahay nus bay leedahay hadday laba ka badan yihiinna uluseyn bay leeyihiin labadiina culimmada jamaahiirtooda waxay yidhaahdeen labaduna inta ka badan bay lamid tahay waayo midii hadday nus qaadatay labadii nuskii bay qaadan daahirka qur-aanku maya ma ka badan bay qaadan saasaa ka muuqata saddex hadday gaaraanna ulusayn wax nus iyo ulusayn u dhaxeeyo sharcigu qadarayna ma laha walidaalika fowqa snatayni laba ka badan labaduna waa lamid ibnu cabaas iyo rag badan say ku fasirayaan albintayni laba gabdhoodoo u dhalay meydku wa bintayilibni laba gabdhoodoo wiilkiisu dhalay halkay nus ka qaadan jireen hadday labalaba noqdaan uluayn bay qaadanayaan waluktayni laba walaalo a qaadata uluaanka oo min alabi waalummi ah walukhtayni baa qaadata oo min alabi ah aabba keliya laba gabdhoodoo walaalo ood wadaagtaan ama laba gabdhoodood aabbiyo hooyo wadaagtaan iyaguna iyadana walaalaha markii laga hadlay waay fa in kaanat asnatayni falahuma auluaani mimaa tarak laba hadday yihiin wixii uu meydku ka tegay saddex meelood labaa xoolaha la siin iskadaa kuwuu dhale kuwa walaalaha la ahaabaaba labo uluayn ku qaataye kuwuu dhalee ka xoog badnaa iyaga laba auluayn ah maxaa u diili waulusu saddex meelood meelna fardu inayni laba qolaa ku dhexasha haddaba gabdhihii uu dhalay meydku ama wow aabba u ahaa ama walaalihiis aabba ama aabbihii hooye ahaa hadday keligee tahayna waa nus hadday laba iyo ka badan tahayna waa ulusaan xaaladda soo hartay waa inay wiilal walaalahooda la joogaanoo falidakari milu xadil unsayayni lidakari milu xadil ay noqdaan saddexda xaalon bay yeelan karaan wauluث haddaba fardu inayn labaa wax ku dhaxasha alummu hooyada idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin la riixin baabulxujbigu waa laba qaybood xujbu xirmaanin xujbu nuqsaanin wax la yidhaahdo in qofkii laga riixo oo booskii hore laga kiciyo welina uu wax qaato way dhici kartaa waana taa halkan uula jeedo hooyo marnaba ma qado abaweynku ma qadaan baa lagu yihi labada waalid iyo xujbu xirmaan maba galaba lama qadiyo xujbu xirmaan waa in la qadiyaba oo la yihahda meesha waxba kuuma yaalee orodoo iska tag dadkan haddii la waayunbaa waxay leelahay alummu hooyada idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin haddaan la xijaabin waxaa looga jeedaa haddaan suduska soo socda la gaarsiinin oo maxaa xijaabi kara meydku ilmahu dhale hadduu joogo ulus ma qaadan karto ilmahu awow aabbow yahay hadday joogaan ama mid ama laba ama ka badan wiil ama gabar waxay doona ha noqdaane iyadana ma qaadan karta ulus hadday walaalo laba gaadhay joogaanna ma qaadan karta ulus saa darteed bay soomaalidu markay axkaamta akhrisanayaan halkan erey yarood afaray mooda bay leeyihiin hooyada goortay uluska qaadato waxay dhaheen habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudo weyday ulus la waylacatan ulus bay la dhaqaaqday walad meydku dhalay ma jiro waladuu sii dhalayna ma jiro wiilashiisu waxay sii dhaleen walaalo tira laba gaalayna ma jiraan ulus bay markaa garabka saaratay la dhaqaaqday taana qur-aanka daahirkiisaa sheegayo ilahi subana wa taala ilmaha markuu ka hadlahayey fain lam yakun lahu waladun wa wariahu abawaahu faliummihi ulusu hooyadii hadduusan wax caruuraba ka tegin sulbi iyo caruurtiisu waxay sii dhaleenba labadii waalidna dhexlayaan hooyadu sudus bay leedahay aabbahana inta hadhay buu leeyahay sooma iyo ulus bay leedahay aabbaha inta hadhay buu leeyahay lsw markaa casa buu noqonayaae famaa ah baqiya buu noqon wa huwa sidoo kale lilithnayni labo iyo fasaacidan wixii ka badan oo min alikhwati walaalo wiilal ah iyo walakhawaati walaalo gabdho ah buu u sugnaaday walaalahaasoo min waladilummi hooyo keliya mid aad wadaagteenah walaala hooyo keliya aada wadaagteen inuu hal yahay iyo ka badan yahay wey iyagu waa qoomka keliya ee raggooda iyo dumarkoodu dhaxalka siman yihiin walaalo hooyo iyagu markay qaybsanayaanna madax siman bay u qaybsadaan rag iyo dumar dekani milu xadilunhayayni maaha waxa ay qaadanayaanna wiil iyo gabar ma kala duwana walaal hooye ma yahay wey hadday hal gabar hal wiil hadduu yahay hadday ay wiil iyo gabar yihiin hadday laba wiil yihiin hadday laba gabdho yihiin waa isku xuquuq dhaxalka walaalkay hooyada wadaageen markuu dhinto marka huwa liinayne labaa iska leh fasaacidan wixii ka badan min alikhwati wiilal walaalo ah iyo walakhawaati gabdho walaalo ah oo min waladilummi hooyadaa kuway dhashay maydka hooyadii baa dhashay walaalo leeyihiin aayadda suuratu nisaa ku jirtay fain kaanuu akara min daalika hal mid hadday ka bataan maxay leeyihiin fahum shurakaau waxay shirkad ku yihiin fi uluu saddex meelood meel walaalihii kale waxaa la yidhi ulusaa maa tarag bay gabdhuhu leeyihiin wiilkuna waa casaboo qadar go-ama ma laha walaalaha soo haray maxay yihiin marka kuwii hooyada keliya hawey kuwa hooyadu marna way ka xoog badan yihiin kuwa aabbaha marna way ka yar tabardaran yihiin qadarkay qaadan marka la yidhaahdo way ka yaraa tabardaran yihiin inaan meesha iyaga laba qadin karin hadday timaadana masaladii mushtaraka weeyo hab abaana ximaaran aw xajaran ulqiya fi lyami alaysat umunaa um waaxidatan qisadii cumar lagu yiri labada jeerba laba kala duwan uu xukumay wey wasudusu lix meelood meel fardu sabcatin toddoba wax u qadaran weeye toddoba qof baa wax ku dhaxasha suduska alummu kow hooyada hooyada markii lasoo riixee ulu laga soo riixo sudus bay fadhiisataa lix meelood meel bay xoolaha leedahay macal waladi caruur hadday la joogaan meydkii ka dhintay ow waladi libni wiilashiisu waxay dhaleen baa jooga iyadu ayaye aabba u tahay aw inayni fasaacidan ama labiya ka badan oo min alikhwati walaalo wiilal ah uu meydku lahaa walakhawaati walaalo gabdhooo meydku lahaa wey meydka walaalihii ama wiil iyo gabadh ha noqdaan ama labo gabdhood ha noqdaan ama laba wiil ha noqdaane mar hadday lababa gaaraan walaala ah, ama shaqiiq ha noqdaan ama liab ha noqdaan ama lium ha noqdaan ama ha dhex jiraan marba walaal laba gaara hadday noqdaan hooyada waa la riixi halkan waxaa la yidhaahdaa dad waxaa jira hooyada waa lagu riixaa iyagana waxba lama siiyo haddii aabbihii jooga wey aabbihii iyo hooyadii hadday isugu yimaadaan meesha oy laba walaalihii joogaan waxay dooniba ha noqdaane horta walaalihii buu duqu soo istaajin markay sudus qaadato buu iyagiina dhihi baxa walia socda inta soo hartay u qaadan marka haddayna iyagu joogin ulus bay qaadan lahayd marka iyada waxay dhaheen dhaxalkeeda markii la eego darar maxdaa wey waxaa jira baabul faraaid haddaba dad lagu shaqo tagoo dad la isaga riixo iyagana la tuuro joogitaankooda qofku riixa iyagana qofkaa kale dan u tahay oo joogitaankiisa iyagu hama qaataan waa tan oo kaleeto walaalaha meydku inta meydka aabbihii joogo wiilii gabadhtooma dhaxal waxba kuma laha hadduu wuxuu ixsaan uga garto waa gaar haddii maanta walaalkaa dhinta aabbahana joogo xolo kasta uu ka dhinta anta maaluka liabiika wey hooyada iyo ilmo iyo caruur ka tegay iyo xaaskiisiiya maahane adiga meesha xoog kuma yaalo laakiin laba haddaad gaartaan hooyadiinu haddaydaan jirin caruur kalena jirin sudus qaadan lahayd baa sudus geynaysaan sudus markaad geysaanna idinkana eber baa laydin diri markaasaad ka baxaysaan wahuwa tanna waati qur-aanku tilmaamayo markii la yidhi waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu labadii dhasmid walba sudus buu leeya abi hooyo in kaana lahu waladun hadduu caruur leeyahay fain lam yakun lahu waladun caruur hadduusan lahaynna faliummihi uluثu bay qaadan fain kaana lahu ikhwatun walaala hadduu leeyahayna faliummihi sudus baa lagu soo celiyey aabbuhu isagu casab casabuu iska taagan yahayo famaa baqiya buu taagan yahay qolyahan walaalahana duqdu buu ku riixay hooyadu buu ku yaraa riixay xoogaye waxba uma ogola ixsaan waa baabkiiyo fadligu wahuwa liljadati ayaydaa iska leh cinda cadami اlummi hooyada marka la waayo hooyada marka la waayo ayayadaa la siiyaa suduskiisyadaa qaadata masalada ayayadu sudus inay qaadanayso xadii majmuu qisas majmuucu uruqihaa xasan gaarayay leedahay oo nabigu ayeeye inuu siiye mar muqirata bni shucba laga warinayo marna burayda laga warinayo marna majmuuca maraasiil oo xadiis maraasiil oo sanadkoodu sugan yahay la warinayo marka la isu geeyo waxaa la dhihi karaa darajatulxasan bay isla gaarayaano eeyadu sudus inay leedahay nabigay ka sugan tahay baa la dhihi karaa sala allahu alah ali wasalam walibintilibni wiilkii gabadhuu dhalay baa leh maca binti sulbi gabar uu dhalay markay la joogto maydkii dhintay hal gabar buu ka tegey oo u dhalay iyo gabar uu awow aabba u yahay tan hoose hadday keligeed tahay nus bay qaadan lahayd tan kore hadday laba yihiinna uluaan bay qaadan lahaayeen tan kore nuskeeda u daa ulutaynkii maxaa ka dhiman sudus baa ka dhiman waayo xoolihii lix markaad u qaybiso nuskii saddex tii bintu sulbiga ahayd baa qaadatay saddexdii tii suduska qaadatayna hal qori bay qaadatay saddexdii iyo halkii qori markii laysku dara waa imise afartani maxay uga dhigantaa lixdii saddex meelood laba sooma takmilata uluayni saasaa loo yihi wixii uluaynka ka dhimanaa ee gabadh walaasheedoo kale hadday joogta ay soo biirin lahayd baytan awowga uu yahay aabbana soo biirin laakiin iyadaa qaadan tanna intanay qaadan way kala batanayaan labada way wada dhexlayaan dadkii dhexal la lahaa si laba gabdhoodoo meydku dhalay bay u noqonayaanoo horta iyagu xoolahaasay gaar la mari markay isku soo hadhaanna tanna in bay leedahay nasan tanna inta usoo hartay bay qaadan oo suduska takmilatu uluseynka ah waana qisadii xadiidkii saxiixa ahaye ibnu mascuud radi allahu canhu wa niman baa goxadmayd baa dhintay gabaruu dharay iyo mid walaashii ah iyo miduu u aabbuu yahay uu ka tegey abuu muusa ashcari baa loo yimid masaladan ago masalada haddii aada iska ijtihaadda waad qaldami kartaa wuxuu yihi tu dhalay nisbay leedahay walaashiina nisbay leedahay tu awowga u yahayna waxa meeshuuma yaallo orday ibn mascuud u taga wuri ugu waafaqi doonaay ibn mascuud baa loo yimid waxaa la yidhi saasaa dhacday abu muusa saasuu xukumay waana na soo diray wuunigu waafaqi doonaa buu yidhi haddaan waafaqa wui inii idan qad dalaltu idan waa lumay bu aniga diintiiba waan ka dhumay bui warkaa haddaan qaato tuu dhalay nus bay leedahay ta dambana ee awowa aabbo u yahayna nus buu leeyahay inta soo hartayna gabadha walaashia iskale buui nabigaan og arkay buui goobjoog ka ha isagoo sidaa u dhexeshiiyey sala allahu alah ali wasalam nabigaabanogaasu hadaa war ka duwan abuu muuse qaato nin meel xun ka dhacay baan ahay adiga laakiin waxaan iska dhihi nabigaasaa ihi dimaam shaafiici basaa qabe hadalka ibn mascuud wuxuu cashir kugu yahay maan ku weydiinaya imaamu shaafici iyo abuu muusa alashcari kee fadli badnaa keebaase cilmi badnaan ibn mascuud wuxuu ku leeyahay nabiga warkiisoon hayo haddaa warka abuu muuse qaato nin dhumay baanah qof kastaba haddaad warkiisa qaadato warka nabigood hayso abu muuse iska daa warkiisa abubakr warkiisa haddaad qaadato oo warkii nabigood hayso ka duwan qad dalaltum aad geli waad baadiyowday markii nabigu yimaado saa darteed waxay yidhaahdeen idaa jaaa nahrullaahi baطalu nahru maca qilin waa kaldeen tan waa nus waa sudus takmilat uliain gabadhuna inta soo hartay oo ulukuu soo haray bay iska qaadanaysaa marka halkan waxaa la yidhaahdaa markii xaqo yimaado idaa jaaa nahrullaahi baala nahru macqil webi xagga alle laga soo daaya hadduu yimaado waxay asalkeedu ahayd bay yidhaahdaan beeraa la waraabinayey ninbaa biyo yar iisii daa lalahaa intuu roob da-ay biyo fatahada yimaadeen oo agga minalahi laga soo daayo socda war ninkii macqila biyahan uga baahnayn markii biyihii rabi yimaadeen kuwa ka kaxoo loogama baahna wey soomaaliduna waxay yidhahdaan haddii sheekh yimaado macallin fadhiisay sooma marba warka nabiga hadduu yidhaahdo wixii ka soo haray ee ka hor imanaya o dhan waswaasu shayaaiini wey saasayna amadu dardaarmi jireen marka warkaa waxbaa kaala jira afar waxaa iskale wahuwa lilukhti meydka walaashibaa iskale min alabi aabba keliya ay wadaagaan markay macal ukhti walaal la joogto min alabi waalummi labada walaalaha ee midna aabbiyo hooyeah midna aabba ah waxay u dhigmaan sidii tii uu dhalay iyo tuu awowgo u ahay oo kale tan horene labada dhinacay wadaagaan aabbiyo hooyana nus bay qaadan tan kalena waxay qaadan sudus takbilatu uluseyn ay qaadan marka siday labadaa isu kabeen bay labadanna isu kabayaan waxayna yidhahdeen culimmadu masalada waa min baabi alqiyaasi qiyaaskaana waxaa weeye labada gabdhoodii siday isu kabaan ay kuwana isu kabaan maadaama axkaamtii niska iyo uluteynkaba ay wadaageen tan takmilatu uluteynkaana qiyaasan waa inay wadaagaan an wahuwa sudusku fardul abi aabbaha iska leh maca alwaladi ilmo markuu jooga meydku dhalay aw waladilibni ama wiilashiisu waxay dhaleen baa jooga meyd baa dhintay ilmihiisii baa jooga ama wiilashiisu ilma ay dhaleen wiilal iyo gabdho iyo tiro iyo mid iyo laba waxay doona ha noqdaane waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudusu in kaana lahu waladun hadduu caruur leeyahay labadii dhashay mid walba sudus buu leeyahay haduusan lahayn unbuu aabbuu batan oo waxoogay ku darsan lix wahuwa fard wa fardu ljaddi awowga farad u qadaran weeye cinda cadami alabi aabbaha marka la waayo waayo awowga laftiisa aabbaa lagu magacaabaa awo aabba waa la yidhahdaa sooma nebi yuusuf watabactu millata aabaa'ii kor buu ka soo bilaabay sooma ibraahim isxaaq yacquub soo yuusuf ibnu yacquub ibn isxaaq ibn ibraahim maaha taniyo awowgii labaad baa aabba lagu magacaabay masaladan waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin aabba haddii la waayo booskii waxaa soo riixan oo soo celiyeen awow sida hooye haddii la waayaba ayeeyadu ay u soo celiyeen wa huwa sudusku fardulwaaxidi hal mid wuxuu dhexqadaran weeye oo min waladi lummi ilmahay hooyadaa dhashay ah meydka hooyadiibaa dhashay waa walaal hooyo meydkii waa dhintay walaalkii hooyuu ka tegey ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqde oo hal mid ah sudus buu leeyahay wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu mayd la dhahaya hadduu kalaalatun yahay kalaaladu wax dhalay oo waalid ahoo dhaxlaya iyo aabbi iyo maleh wuxuu dhalayoo dhaxlayana maleh tafsiirkaasay u dhowdahay walaal laakiin wuxuu leehiya walaal wiila ama gabada mid kastaba hadduu mid keligiiba yahay ama wiil ha noqdo ama gabad ha noqdee sudus buu qaadanayaa gabadhii walaasha ahayd horey waxaa laguu soo yiri falahan nisfu nus bay leedahay taasi waa tii aabba ay wadaageen ama hooyaha ugu darma tamayaan ugu darman tanina waa tii hooyo keliya ay wadaagaan waxay dhahaan biijmaaci lmufasiriina mufasiriintu aayadan ikhwa lium ka hadlayso bay isku raaceen toddobadaas baa iyagana lix meelood meel xoolaha dhaxla qolo walbo shuruud bay leeyihiino waa inaan dad xijaaboo iyaga ka xigaay oo meesha ka saaraba iyaga aanay jirin tiibuu haddaba galay xijbigii xijbigu xijbiga weliba uu galay halkan waa xijbu xirmaaninkii wey marka halkan qaarkood fasal bay ka dhigaanoo filxijbi bay yidhaahdaan xujbigu waa qof hebel hadduu joogo aduu waxba kuma lihid waxaad ka mid tahay un waidaa xadala alqismata ululqurbaa waxaa laga siiya qaraabada hadday timaada meel xoola lagu qaybinayo waxa loo taago taasaa waxay keentaa meel lacag lagu qaybsanayo qof hadduu soo istaago in la qadiya ma fiicna baasha markii la arka naftu way iska raacdaa wuxuu dooniba ha noqdee meel wax lagu qaybsanayo qof yimid yaan la qadinin wuxuu dooniba ha noqdee waxuun ha looga taago waxana maalmo way iska dhammaan wax macnada maaha wixii falkee samaan baa ka hadhi watasqut ljadaatu ayeeyooyinku way dhacaan bilummi hooye hadday joogto hadday hooyo joogto ayeeyatii la dhihi jiray meeshan waxba uma yaallo ama xagga hooyada ha ka timaado ama xagga aabba ha ka timaado xagga usuushaada haddii loo kaco hooye intay joogto wax dumarahoo kale oo ka koreeyo iman kara ma leh intay hooyo joogto kor u suushaadii ayeeyooyin bay noqon karaan dariiqay dooni ha ku yimaadaan ama xagga hooyada ha ka yimaadaan ooy hooyadeed ha noqoto ama xagga aabbaha ha ka yimaadaan oo aabbaha hooyadii ha noqoto hooyo intay fadhido watasqutu ljadaatu ayeeyooyinku way dhacayaanoo way qadayaan maca um, bilummi hooyo joogitaankeeda walajdaadu awowyaashiina bilabi aabbaha awow dhaxla xagga aabbahan buuba ka yimaadaaye aabba intuu joogaa de awow meesha waxba uma yaallo markii aabba la waayuu meesha soo ciriiryadaaye kii kaa sokeeye casabo oo wixii allaalay wuxuu arkaan hambeenaynin baaba joogeen wax ku soo gaara lama hayo wey wayasqutu wuu dhacaa waladu lummi walaalkii hooyo maca arbacatin afar qof mid kamida ah hadday joogaan isaga meesha uu isaga bixi kow alwaladu meydka ilmuu dhalay hadduu joogo wiiliya gabadh wuxuu doonay ha noqdeen maradii meydka ilmo ka tegey walaal hooye waxba uma yaallo wixii qaraabtinimo loo gartana waa gaalkeeda wa waladilibni meydka caru wiilaluu dhala wiilashiisa caruray sii dhaleen hadduu yaallana meydka walaalihii hooye meesha waxba uma yaallo iyagana walabi aabbaha meydka aabbihii iyo waljadi awowgii afartaa labadaa usuusha iyo labadaa furuucdaa hadday joogaan baa waxaa lagu soo ururiyaa haddii asal ama farac waarif a ah jooga wax dhaxlaya waxba isaga uma yaallo qaar ba waxay ku daraan asal iyo farac waa dakar ahoo waarif ah haddii saa la yidhaahdo walad alwaladu wa waladu libni wiilal keliya noqon marka waxaad leedahay farac waarisana waa inuusan jirin asal dakarahoo waarisana waa inuusan jirin oo wax dhexlaya markaasuu walaal hooyo meesha waxoogay lug la soo geli karaa afarta haddii la waayo isaga waa taagan yahay cidinama saari karto iyadoo laga yaaba in la saaro walaalo kale buu isagu taagnaan oo la riixi karin wayasqutu اlahu walaal waa dhacaa meesha waa ka baxaa lilabi wاlummi walaalkay meydka aabbiyo hooyaba wadaageen saddex afartaa ka mid mida ah isaga saartay